Thank you. kulan wacna wanaagsan saaxiibyaal dalkiin meel walba oad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho mar kale wacana wanaagsan saaxiibayaal waa maalin talaadaha soddon oktoobar sanadkuna waa laba qodobada ogaar haddii ala yihahdo ad ku maqladontaan waxaa ka mid noqonaya waanwaan lagu qaboojinayo colaadda ka taagan xanan buurre oo maanta ka socota deegaankaas iyo wararkii u dambeeyey khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhex maray laba maleeshiya beeladii ku dagaalamay gobolkaasi galgudug maamulka jubbaland howlgallo ka dhana ah al-shabaab ayay ciidamadu ka wadaan duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ay shalay ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada daraawishta maamulka jubbaland qodobada kaloo degeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya duufaan ku dhufatay mexico oo dishay in ka badan boqol qof iyo dad ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka baraaziil qodobadaasi dabcan ah, wixii hor nagu soo kordhay iyo xubnihii joogtada ahaa ayaa qayb ka ah barnaamijka ugu diyaargarooba saaxiibyaal barnaamijka ogaal qaali kiilahow aan ku wadaadhagni kaalay dalkuna dalkuna dalkuna waynaga dhexeeyaayo nan kastaba wadaga weeye dig soomaali kiilahow aan ku wadaadhagni kaalay hadaa dhir irsan eed adagtay dhaymantiyo nimcada taalla waxaan eeeebba loo dhigay shisheeyan oo ka dhuranaya waa ina ka dhacsannaa eeda irsan eed aragtay dhaymantiyo nimcada taalla waxaan eebba noo dhigay shisheeyaha ka dhuranaya waa inaan ka dhacsannaa noloshada daaya dufaysyadaa ha kalagelinasoomaalahay dhammaantiin kala dhuumashada daaya dhufaysyana ha kala gelina kayga iyo kayga waa la ysku dhaqayaa eh. waayahay saxiibyaal heeskaasina waxay daafuruheyd barnaamijka ogaal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gunuta kaa aada gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyan ninkii kala gegima ina kala geeye gormago' ningegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo jablan wiila'aaneed allo guriga kuu seex rabigegyada ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi weyra xisee ku dila gananta mooryaana yay goola jiifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebay ka laalaadso aamiin waayahay saaxiibayaal mar kale barqa wanaagsan haddaan ku bilaawno barnaamijka ogaal xanan buure gobolka galgaduud ayaan ku bilaabaynaye waxaa degan xaaladda deegaanadii shalay beelo walaala ah ay ku dagaalameen ee hoos yimaada deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud waan waan ayaa socoto odayaasha waxgaradka labada dhinac ee beelaha dagaalamay ciidamada maamulka galmudug iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa aagaasi ku sugan waxaana waxaana bilowday wadahadalo ee bilow ah kaasi oo lagu doonayo in lagu qaboojinayo colaadii shalay ka dhalatay halka afarlaaatanka saar soo dhaafay dariir xoogan oo dhexmartay beelo walaalaha wadadega deegaankaas waxaa dhintay saddex qof in ka badanna waa dhaawacmeen colaadan waxay soo taagneed in badan oo saddexdii sane u dambeysay ayaa colaadu ay ahayd mid dad badan ay ku naf waayeen waxaa labada kun iyo labaatankii iyo labaatankii dagaalo xoogan oo dhexmaray beelahan oo khasaaro ba-aan laakiin colaadani waxaa la sheegay inay ka bilaabatay ceelbiyood dad deegaanka la sheegay inay aagaasi ka qodayeen halka kuwo kalena ay diideen ama ay ka gadoodeen oo ay sheegeen in dhulka ceelka ama ceelbiyoodka lagu qodayay iyagu ay milki ahaan ay leeyihiin halkaas oo isqabqabsi dhuleed colaadani ay ka aloosantay haddaba eh, gudoomiyihii hore ee deegaanka xanan buure cali xaashi faarax ayaan goordhow wax ka weydiiyay xaaladda deegaanka iyo imika sida ay tahay iyo sida la doonayo in loo xaliyo waxaanuu yidhi maxamed cali xaashi baalaxa la yidhaa gudoomia gudoomiya hore deegaanka xaramguro walaal colaadan hadda hadda waxay kaaga taabta colaadaan colaad muddo soo taagneed waaye muddo saddex sana ay taagan tahay dalkana waxay ku haysaa waa deegaan iyo daaqsimeed iyo tuulooyin iyo meelo laisku hayo weeyaan iyadoo waxyaaba dhowr gooraa ah laxbajoojin la sameeyey markii ugu dambeyday deegaan hadda labada beelood ee meesha ku diriraysa deegaan dheer oo aad u fog ayay diriska ka yihiin waxaa la sameeyey joojin waxaa la sameeyey ballamo ilaa lix bilood ah deegaamadaas in aan waxba laga samaynin waxba aan laga eh, binaynin haddaba waxa ay salka ku hayaano binahaas iyo ceelasha loqoda iyo waxaas ay yihiin ayadoo sidaasaa beelihii beel ka midahu waxay sameeyeen waxay la yimaadeen si dayl inay qodaan dartiis dayalkaas ayay ka kacday saasayna hadda waxay ku bilowdeen haddana maanta waxba habadoo dhicme laakiin calaadii way taagan tahay colaadihii iyo tignibaalka la yidhaahdo gaadiidka dagaalka iyo waxyaabahaas isu aruursanayaan waayahay deegaanka caalka laga qoday xaaladdu ay ka bilaabatay ma dhul bannaan oo ahaa mase dhul horay deegaan u ahaa baala waa meel kamid ah banaanada xanambuura iyo deegaanka ereyada xanambuura meelaan ka fogeyn oo meel laba kilomitr u jirta ama hal kilomitr u jirta ayaa la qodayay walow markii dambe oo wadahadal yimi haddana la durjiyay doorjintii xataa laftirkooda aan lagu wada qancin intaas ayaa maarata la yidhaahdo ayaa hadda wax u jiraan marka eh, darirtu eh, shalay way dhacday la xalay eh, imise qof ayaa dhimashada khasaaruu dhan yahay iyo dhaawaca walaalow hadda inta aan ogo aniga waa nin dhimashaa nin dhaawaca inta aan wax kale anugu ma ma lagu baxay colaadan oo maamul iyo shacab iyo odayaal iyo waxgaradba maadaama dadku ay leeyihiin cuqaal iyo waxgarad ma ku baxeen socdaalo waa yimaadeen xag masiibo iyo xildhibaano ka tirsan hageenka caasimada dhuusmareed taliyaha booliska gobolka galmudug ayaa yimid ayagu markay yimaadeenna weli barnaamijka sidii u taagaya ayagaana ku dhex jira haddana waxaa la filayaa saacadaha soo socdan ciidamo amni oo ka socda dowladda galmudug ay soo gaaraan meesha la filayaa xalku marka waxaan rajo ka qabnaa inuu dego insha allahu tacaala walahi walaa lagama quusto laakiin arrintu waa dhib badan tahay waxaan isleeyahay mar walba waxa ka gaabinaya waa dadka deegaanka dadkan dagaalamaya waa dadka baabiye u badan dadka mas-uuliyiinta eh, ama ha aadeen eh, federaal ama ha ahaadeen bahalka la yidhaahdo state oo kasoo jeeda deegaamadan hadday daacad ka yihiin ayuu waxaa laga yaabaa inay waxaas xalis laakiin waxaan isleeyahay iyagaan daacad ka ahayn ama labada qabiilo kala safan ama qaarkood aysa dan kala hayn marka waxaa isleeyahay rajadeena lagama quustee hadday loo istaago waxbaa ka soo baxaya ha u istaagan leeyahay si fiican adinko ilaahay ka cabsanaya si ilahay dartiisa u istaaga laba baaq aan diri lahaa baaq waxaan u diri lahaa dowladda galmudug waxaan dhihi lahay xalaadaanu saddex sano ayay soo socotaa ama ka badan dalkanu wuxuu ku jiraa dagaal lagula dagaalamaya kooxaha argagixisaha khawaarijta dadku dagaal kale uma baahna inay awoodda saaraan qolada galmudug inay awoodda saaraan oo ay meeshaas xal waara ka gaaraan waxaa ugu baaqi lahaa dadka dagaalamayna waxaa ugu baaqi lahaa dad walaalaha tiina dagaal weli kuma dhashee wiilaa ku dhintee xabada iska daaya ee fadhiga miiska wadahadalka imaadaan dib ugu baaqi lahaa iyaga waayahay dhinaca kale dowlad deegaanka darisla ah gobolkaas iyo dowlad deegaanka ee lababaar Eh, dhacdooyin noocan oo kale ka dhacay oo malishibeed hubeysan si gaadmaa dad ay ku laayeen marka tan miyay la xiriirtaa mase aano kale oo qabiilo kale maya maya maya maya waxsiisaga bilowda iyadana sideeda dilal hore oo la kala geystay aanooyin waay hmm. laakiin hadda nin la dilay oo aan weli xal laga hore ee deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud cali xaashi faarax waxaa ka weydiinaynay waawaanta la doonayo in lakala dhex dhigo beelo walaala ah oo diriir xoogan shalay ay ku dhex martay deegaanka xanan buure colaadaas oo weli taagan laakiin xalkeeda lagu guda jiro dhinaca kalena wasiiru dowlaha waa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee maamulka galmudug ayaan iyana wax ka weydiinay colaadan waxa ay salka ku hayso iyo waxa maamulka galmudug ay xal uga gaari layihiin in ugu dambeyn colaadda ay xaliyaan waryaheena maxamed daanle ayuu waramaya waxaanu yidhi waa shaqaaqo yar oo magaalo ka dhex dhacda weye dad walaalaha oo ehel meel wada deganaa mhm. eh, shaqaaqo yaroo ka dhex dhacda wey eh, lama oran karo waa dagaal bileed wax dagaal bileed yara iyo beelo dirsana ma jiraan eh, arintaasna maanta si yaroo laba filaan ah iyo shaqaaqadaas u dhacday haddana waa xalkeedii waa lagu jiraa hadda meesha aanay joogtaa deegaanko kale sidoo u saameynaya markaad fiirisaan shaqaaqadaasi deegaanku de kuma haboona dad ehel oo walaalaho dee magaalo wada degan dhibaata ka dhex dhacdo wax haboon maaha wax wanaagsanna maaha ehm, laakiin de waa waxun iska dhacdooyinku waa iska dhacan ehm, laakiin hadda arrin weyn oo dagaal oo hadda sii faafay maaha dacdadaasna hadda waa lagu jiraa hadda ciidankii dowladda hadda meesha joogo amnigii gacanta ku haya waxgaradkii iyo dowladiiba hadda waxaa laga wada shaqeynhaya deegaanka sugnaayo sugnaay dowladduba waxay ka wada shaqeynhayaan sidii arintaas loo dhamayn lahaa meel fiicanana haddii joogtaa ah caawa kusoo hoyatay ilahay idinki waxaan rajeynaynaa inaysan dibdamba shaqaqadaas ugu soo noqon deegaankaas waay waxaan ugu maqaalaa eh, in caawa mar kale eh, beeliya halkaas ku sugnaa ay dagaalameen maxaa ka jira wararkaas maya caawa wax dagaal ka dhacay ma jiraan shaqaqadii maanta dhacday oo dadku wax ku noqday mooyaane wax caawa dhacay habayraatee ma jiraan waayahay dagaalada socda ee gobolada mudug iyo galgaduud ka socda ee lagula jiro al-shabaab saameyn noocay uu ku yeelan kara hadii dagaaladan ama shaqaaqooyinkan aad sheegtay ay sii socdaan sida u horta dagaalka maanta soomaaliya oo dhan ka furan galmudug ka furan waa dagaalkaas nimanka qawaariijta arxalaawayaasha lagula dagaalamayo isaguna waxaad la socotaa galmudug inuu meel wanaagsan uu marayo dadka reer galmudugna dhammaan meelay joogaanba eh, in wakti la geliyo ama laisku mashquulo eh, dadka reer galmudug eh, arintaas arrin maanta ku haboon ama sax ku amaaha maaha waxaana ugu baaqayaa dhammaan dadka reer galmudug in aan inay u midoobaan oo mxua dhammaan waxa maal iyo muruq iyo maskax waxa ay leeyihiin ay isugu geeyaan nimankaas inta yar oo galmudug kaga harsan gobolada midig iyo galgaduud barigooda ah sidii looga sixayn lahaa inay muxuuahay isugu geeyaan waxa ay maal iyo ciidan iyo ay leeyihiin dadka reer galmudugna ayna wax kale ku mashquulin oo wax kale ayna waqti isaga luminin oo weliba waxyaalaha ayaga dhexdooda dadka ehelka reer galmudug deegaamada ay wada degan yihiin tirsan dadka eh, waa dareensannahay eh, dadka maanta waxaa ka dhex shaqeynaya waa gacmo kale oo maanta eh, la rabo in lagu carqaladeeyo ama lagu xagaldaaciyo dagaalka xoreynta nimankaa lagula jiro amase horumarka maanta galmudug ay ku tilaabsanayso oo ku socoto oo maanta mxahay la dareemi karo horumar aada loo dareemi karo qurux badan ah waxaasoo dhan baa la doonayaa in maarta lagu hagardaamayo arrimaha marka dadka reer galbeed waxaa raba arrimaha noocaasa ah inay eh, ka foojignaadaan oo maaragtay maxahay aan lagu mashquulin oo wakti aana gelinin intaas ayaan ugu baaqayaa dadka reer galmudug waana mahadsanta waayahay wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ee dowlad goboleedka galmudug eh, ma ka shaqeysaa sidii dadkaasi xal loogu keeni lahaa maadaama deegaanada galmudug ay in badan kusoo noqdeen colaadahaas a wasaaradu wasaaradu waxay leedahay qeyb dib uheshiisiin ay leedahay la socotaba dib uheshiisiin badan baa mxuahay beelo badan iyo meelo badan oo shaqaqooyin ama dhibaatooyin ka jiri jireen laga sameeyey oo hadda nabad ku naaloonaya oo wax dhiba ayna ka jirin marka arrinta wasaarada way ka shaqeysaa galmudugna dhammaantii waxaa dareemaysaa in amnigooda uu maarta meel fiican joogo oo amnigoodu hagaagsan yahay oo meelaha nimanka cadowga ah, meelaha yaro kasugayn maalinta kaleo dhan horumar taaban kara uu ka socda waay waxaa sheegtay wasiir eh, in gacmo shisheey ay dagaaladani eh, ay qayb ka horinayaan iyay tahay cidda aad ku tuhmaysaan idinku ciddaan ku tuhmaynaa waxa weeye waa nimankaas dhagarqabayaasha waxa weeye oo iyagu ka faa'iidaysta eh, dadka deegaamada degan oo deriska ahi inay isku mashquulaan oo isku dhibaatoobaan oo iyaga looga mashquulo oo intaa ay cimri dheeri ka dhigtaan oo maarata mxuu ahay iyagu intaa ka raadiyaan fursada ay ka raadiyaan taasi wax qarsoon maaha ama shaqadooda waan ognahay inay gacamada dan ay adeegsadaan dadka miyiga degan oo kale ay ka faa'iidaystaan dhibaatooyinka biyo la-aanta iyo waxyaalaha yaroo ka dhex dhaca dadka danadka ay uga faa'idaystaan waxaas wax jira weeye inkastoo hadda dadku arintaas aada uga soo kabanahayo oo aada loo soo fahmay nimankaa dhagartooda oo aada looga soo kabanahayo hadda laakiin arintaas arrin jirta weeye fariintaan u diraayaa waxa weeye shacabka reer galmudug maanta reer galmudug maanta meel wanaagsan bay maraysaa waa siyaasad degan horumar amni iyo maarata ay ku tilaabsanaysaa sida runta aada u wanaagsan waxaan rajaynayaa marka doorashada galmudug u baaqayaa inay amnigooda xadsadaan horumarkooda gacmahaas ku qabsadaan amni darada ay ka soo foojignaadaan una midoobaan sidii nimanka dhaqanqabayaasha loosoo loo maxayn looga afjari lahaa deegaamada yaryar ay ku hareen oo ku sugan yihiin waxaad la socotaan inay doonkaasi dowladnimada iyo horumarka iyo nolosha iyo dhammaan ay caqabad ku yihiin marka dad bareeganu waxaan ugu baaqayaa meel kale iyo dagaal kale iyo meel kale xabad maanta galmudug uga baahanay ma jirto cadowga galmudug waa waa nimankaa waayahay dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waayahay dhegeystayaal weli qeybiya dhexe barnaamijka ogaal ayaad maqlaysaan markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa habeen ka hor khudbaddu ka jeediyay golaha murtida iyo madadaalada markaas oo la xuseeyey dad ee eh, ku geeriyooday qaraxii zobel labo laba kun labaatan oo in ka badan boqol qof ay ku dhinteen ayaa waxa uu soo hadal qaaday culimada soomaaliyeed qaarkood oo sheegay ama uu dhaliil xoogan usoo jeediyey kuna tilmaamay in ay baqdin ka hayso inay al-shabaab ficiladooda guracan oo shacabka soomaaliyeed ay ku laayaan culimadu inay ka hadlaan culimadaas ay ugu baaqeen masaajidada ay banneeyaan oo culimada dhiiran oo arrimahaasi dadka u sheegi kara ay masaajidada u banneeyaan oo ay fursad siiyaan haddaba eh, sheekh nuur sheekh cismaan wuxuu ka mid yahay culimaa udiinka soomaaliyeed ee muqdisho ku sugan waxaan wax ka weydiinay maxay tahay eh, badi culimadu waxay u aaminsan yihiin oo ay ugu dhiiran layihiin inay ka hadlaan dhibaateynta shacabka soomaaliyeed oo al-shabaab ay ku hayaan sidoo kale wasaaradda diinta iyo oqaafta ayuu ugu baaqay in culimada ay la hadlaan oo ay ku dhiirigeliyaan in arrimahaasi ay ka hadlaan eh, sheikha oo u waramayay wariyahana farxaan maxamed xuseen waxau yidhi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam aad baad umahadsan tihiin eh, radio kulmiye horta eh, ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waa sax oo eh, waa arrin meesha ku jirta laakiin waxaad moodaa in dawladdu afkay afkay wax ku macaanaysaa waxna ku kharaaraysaa laakiin inayna si dhaba ayna hoos usii gelaynin oo waxa culimadan aamusiiyey iyo sababka ay la aamusan yihiin ma mabaadiidooda oo qoryahan argixisada ku qanacsan yihiin ma cabsanayaan oo khawaarijtay ka cabsanayaan waxaasoo dhan baa u baahan intii la dhex galo in iyaga laftooda intii la casuumo laga hadliyo wey maxaa yeelay wasaarad dhan oo dawladda u matashaa jirta wasaaraddu haddayna awoodi karin inay isu keento imaamyadii iyo masaajidada iyo khudabadii iyo dadkii horjoogayaasha bulshada u ahaa oo ka ugu yari uu ugu yaraan maalin walba jumcaha uu khudbeeyo laba kun saddex kun oo qof haddayna wasaaraddu ayna awoodi karin waxaa la rabay dawladdu inay si eh, si eh, ka qota dheer hadalkaa keliya inay u gasho oo ay wada hadalba la furto oo waxa jira lasoo bandhigo laakiin hadalkaas waa hadal saxo waa wax jira wey culimada inay qaybna khawaarijta ay wax ka sheegto oy radiso oo ka hadasho qaybna ay ka aamusan tahay oo ayna ayna ogolaynba xataa inay ka hadlaan ay dhahayaan aniga hawshaas gelin culimada qaar waxay ku doodayaan in aysan dawladda eh, eh, eh, aysan amnigooda sugi karin oo arinta arrimahan al-shabaab aysan ka hadli karin waxa weeyaan horta al-shabaab cid ay daynayaan ma jirto waa kooxa khawaarija qof ay daynayaan ma jirto kii ka aamusa iyo kii dilaba de isku sibay u dilaan maxaa yeelay markii makhaayad ama meel goobahoo bulsha ay isugu timaado qof markuu uu qarax ka samaynayo dee kii necbaa iyo kii jeclaa labadu way wada joogaan oo wada fadhiyaan marka waxaa daranba qofku isagoo cuqdad qaba oo cadaawadoodii qarsanaya oo qalbigiisa ay uga jirto inuu maanta meelaha ku dhudhuunto waxaa uga qiimo badan marley hadduu dhimanayo isagoo eh, og ay og yihiin oo cadaawadoodii iyo banaanka keensaday inay dilaan taasaaba u haboon laakiin eh, ciladan meeshay ku jirtaayo dadku isku iimaan maaha isku kartina maaha isku dhiiranaan maaha dad waxaa jira aan ogolayn in maaragtay eh, iyagoon la waardiyeynaynin oo sidii wasiirka oo kale iyo loo waardiyeynayo oo ciidamo wata ama waxa weeyaan waxooda wata keliya inay ka hadlaan ogol ama meel gaar ahoo dhinacyada ka xiran intay degaan markaa saas ay uga hadlaan dad noocaas ku fikira ayaa jira laakiin way ka duwan tahay xaaladu oo nimankan waxay raadinayaanba waa dad iyaga ka cabsanaya wey dad iyaga ka cabsanaya intay raadinayaanna dee wadanka horumar gaari maayo marka dawladda waxaa u ficnaan lahayd Eh, inay intay si dhaba ay ah ula hadasho waad aragtay ra-iisul wasaaraha markuu arintaa jeedinaya lafteedii position dhan loo xiraa aag dhan baa loo xiraayo cidaan isaga aynayna soo geli karin ama dadaan iyaga u soconin martidaas aan ahaynayna u soconin marka inay iyaga laftoodii intay u keenaan laga saaro waxaas oo cabsidaas iyo intii laga saaray dhiirigelin loo sameeyo la yidhaahdo khawaarijta wax laga cabsado maahane dee waxaa runta ah laga sheego hal mar ha laga wada qayliyo magaalada oo imaamyada qaybnayna hadli qaybnayna aamusin kulliha laga wada hadlay in la yidhaahdo ilaan wax caam oo dadka wada saameynaya ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in culimada marka wadamada caalamka ay wax ka dhacaan sida hadda arrinta falastiin ee taagan ay aada uga hadlaan oo ay markaasi ay qiiroonayaan oo ay lihiin muslimiinta ugu baaqayaan inay dagaalka galaan oo cid walba falastiin loo gurmudo iyadoo la ogyahay in al-shabaab dhibaato badan ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed oo qaraxiyo iyo dilil ay ku hayaan culimmadaas in aysan ka hadlaynin masaajidada ha baneeyaan uu yidhi marka culimmadaasi maxaa la gudboon waa sax waxaa la gudboona de horta horta waxaa jirta al-shabaabnimada lafteeda baaban isku si loo fahamsanayn al-shabaabku garabyadan dagaalamayo awoodda lahoo wax qarxinayo oo ismiidaaminayo oo obreshinada fulinaya ma ahane garabyo siyaasadeed bay leeyihiin garabyo diimeed bay leeyihiin oo masaajidadii u joogo masaajidada qayb qayba iyagu ay gacanta ku hayaan baa jira oo iyagu ay maamulaan de haddayna wasaaraddu ayna baaraynin oo imaamyada masaajidada laftooda baa u baahan in baaritaan lagu sameeyo maxaa yeelay wax shir oy qaataan ma jirto ana wasaaradda diinta waa ka warqabaa shirar imaamyada iyo muadiniinta iyo laysugu keeno oo la qaataa ma jiro bataatanbawe waana horjoogayaal la ogyahay oo maalin walba laga tashkiiliyo dadka hadii masaajidadii qaar laga tashkiiliyo oo mabaadiidii nimankaas ay ku qanacsan yihiinna de dawladdu si ay qaaday u wajahdo malaha dawladdu haddayna iyadu maskaxdeeda ballaarinaynin oo ayna la imaanaynin system guud oo imaamyada iyo lagu xakamayn karo oo wadahadallo lagu qaadanayo oo iyagu ayna dawlad dhiska ayna ka qayb qaadanayn dawladdu sidee bay u dhaqaaqaysaa in wax layska sheeg sheego awalba ah dawladdu way la diriraysa wadaadada masaajidadana dagaal bay kula jirtay laakiin madaxweynaha wuxuu yidhi hadda kahor isbeddel baan samaynaynaa oo dawladdu dhinaca diinta usoo dhawaanaysaa buu laakiin system guuda waxaa jirta dawladdu ay ay culimada isaga ilaalinaysa ayaa jira sababtoo ah waxaa weyaan loolan waxaa jira eh, ilaa dawladdii kacaanka soo socday oo wadaadada si geeska loo gelinayo iyo xarumaha diinta iyo aan cidna ayna dar in baa jirtay waana wax iska muuqdo oo ilaa haddaba eh, sistamkii weli dawladdu way ku socotahay wax isbedela mayna ku samaynin laakiin haddii ay dhaqdhaqaaq samayso oo isbeddel la timaado dawladdu oy tiraahda diintaan u shaqaynaynaa oo dadkeeda tayeyso oo xarumaheeda tayeyso way imaan lahayd markaas way isbeddelka dawladduna waa lala shaqayn lahaa laakiin dawladdu haddayna isbeddel imaanaynin oo korun laska eh, hadallo xanafle eh, la ysaga tuurayo wax natiijaa ka soo bixi maysaa dowladda wasaarad dhan oo diinta qoofta ay samaysay oo wasiir uu leeyahay soo mar aheen in masaajidyada culimada ka qudbaynaysa oo dadka u qudbaynaysa in ay markaasi eh, diiwaan geliso oo ay ka warqabaan maadaama aad sheegtay in al-shabaab masaajidada qaarba loo qaabilsan yahay eh, waa sax walaal waxa weeyaan eh, waaxdan oo u diiwaan gashan gelinta iyo diyaarinta baa jirta laakiin haddaad diiwaan geliso laakiin aadan shaqo aadan qabanin wuxuu waxay noqonayaan munaafaqada laga sheegaya iska noqonaya wasaaradda waxay u baahan tahay inay dadka si shaqaysiiso imaamka magaalada bal magaalada xamar keliya ayay u baahan tahay eh, toddobiyo eh, tobanka degmo iyo deegaanadeeda eh, wasaaraddu intay casuumto oo shirar u qabato ma awoodo waxa weeyaan waxaana keeni kara kala fogaanshaha aragtida lagu kala fog yahay diiniga iyo mabaadiidan al shabaabka ay aaminsan yihiin iyo culimadan kale mabaadiida la kala aaminsan yahay baa lagu kala fog yahay mana suurtageli kartaa baan isleeyahay horta eh, shaqooyin noocaasa ah in la wada qabto sababtaa dawladda lafteediina dee dhinacyay uga jiraan oo kuwii dadkii mabaadida ku kala duwanaa oo wasaaradii diinta ku wada shaqayn karin eh, dawladiina dhinacyay uga jiraan ciidamadii dhinacyay uga jiraan shaqaalihii dawladda dhinacyay uga jiraan waad la socotaa eh, xildhibaan salaad cali jeelle inuu yidhi dee shabaabku garab garab awoodoo dagaalama iyo waxay leeyihiin iyo garab garab siyaasiyiin ay leeyihin garabkii siyaasiyiinta dawladii ku dhex jiraan waayahay dhegeystayaal halkaasi wuxuu ahaa mid ka mid a ah culimada soomaaliyeed oo aan wax ka weydiinaynay arrimaha hadalhaynta badan dheliyey ee khudbaddii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ku dhaliilay inta badan culimada soomaaliyeed oo lagu sheegay inay ka baqaan ama aysan ka hadli karin al-shabaab dhibaatanta ku hayaan shacabka soomaaliyeed markana wararka dunida inteeda kale soomaalida ka baxsan ayaan aadaynaa falastiin aan ku hormarno xamaas waxaa la sheegay inay weerartay ciidamada yahuudda oo ay gantaallo ay ku riday weerarkaas ayaana ka dhacay aagga ah tel aviv yahuudda ayaana lagu duqeeyay tiro dhowr gantaal ah oo gaza laga soo tuuray taasi oo ay tuureen xamaas eh, israel waxa ay bilowday duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku hareereysay magaalada gaza tan iyo shalay tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar oo yuhuudda laga dilay kun iyo afar boqol oo israa'iiliyiin ah. tan iyo xilligaasi waxa ay wadeen weeraro ceriyo dhul ah oo ay ku hayaan magaalada gaza goobjoogayaal waxay sheegeen in israael ay beegsadeen dhinaca koonfurta waqooyiga gaza balse waxaa loo dabamariyey oo lasoo riday gantaalo dhowra ah oo ku hoftay talaaviv iyo deegaano ku dhow guutada al khazam oo garabka milatari ee ah xamaas ayaa weerarkaasi sheegtay waxa ay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen inay gantaaladaasi ay ku rideen aagga dhulka yuhuuddu ay ka haysato falastiin dagaalyahanada xamaas eh, waxay sheegeen in weerarkooda iska caabinta ah ay sii wadi doonaan dhinaca kale mas-uuliyiinta caafimaadka ee gaza ayaa sheegay oo shaaciyay tirada dhimashada duqeymaha dhacay ee yahuuddu ay beegsatay tan iyo toddobadii oktoobar markaas oo ay eh, xamaasiyiintu ku hor lahaayeen weerarka gantaalada ah tan iyo xilligaas dhimashada falastiiniyiintu waxay gaartay sideed kun saddex boqol iyo lix qof oo ay ku jiraan saddex kun afar boqol konton iyo toddoba caruura qaramada midoobay sidoo kale saraakiil u hadlay waxay sheegeen in in ka badan hal dhibic afar milyan oo qof oo kamid ah shacabka ee magaalada gasha magaalada gaza ay barakaceen oo ay imika ay yihiin hoyla-aan khasaaraha dhimashadu waa uu sii kordhayaa marba marka ka dambeyso waxayna sii noqoneysaa tirabeel iyadoo yahuuddu wali ay hareereyneyso magaalada eh, gaza iyadoo marinadeedu qaarkood weli ay xiran yihiin ciidamada israa'iil waxay ku dhawaaqeen duqeymo ee dhanka cirka ah oo ay la beegsanayaan sidoo kale xisbullah ee ka dhisan gudaha dalka labnaan wardhow goordhow maanta oo talaadaha ka soo baxay ee yuhuudda waxaa lagu sheegay in duqeymo cirka ah ay damacsan yihiin inay fuliyaan ciidamada yuhuuddu oo maamulka yuhuudda war ka soo baxay ayaa sidaas lagu yiri oo lala damacsan yahay in lagu qado dalka labnaan oo ay bartilmaameedsanayaan dhaqdhaqaaqa shiicada ah ee la yirahdo xisbullah oo xulafo la ah ee xamaasta ka dagaalanta gudaha marinka gaza xisbullah iyo sidoo kale xamaas eh, ayaa ah isbahaysi waxaana horey u jiray in eh, hadallo adag ay xisbullah u dirtay yahuudda oo ay ku sheegtay in dagaalka ay qeyb ka noqon doonto haddii maamulka yahuudda uu joojin waayo daandaansiga iyo weerarada ka dhanka ah xamaas iyo guud ahaanba gaza iyo falastiinba tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyana waxaa sii kordhayay in markaa suurtagal ay tahay in labnaan weerar ay la kulanto oo la duqeeyo qeybo ka mid a weli saaxiibyaal ogalgaad maqlaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya ister maxamed nuur iyo anigoo cabdulaahi bootaan xidiga markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta waa tahay istanay hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday waxaa la bixiyey abaalmarino kala duwan oo ku saabsan kubadda cagta mm-hmm. ciyaaryahanka leonel miisi ayaa ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka abaalmarintaas oo la yiraahdo balono de mm-hmm. oro kadib munaasabad ka dhacday magaalada baariis ee caasimada dalka faransiiska miisi oo u dhashay marka dalka argentiin ayaa abaalmarintan ku guulaystay markii sideedaad abaalmarinada la bixiyey waxaa kamid ah kooxda ugu fiican kooxaha waxaana manchester city loo doortay ingiriiska kooxda ka dhisan kooxda ugu fiicneed sanadkan mhm. waxaa jira abaalmarino kale oo la bixiyey oo xafladan gudaheeda lagu dhiibay waxaana kamid mid ahaa goolhayaha ugu fiican oo la siiyey goolhayaha martines oo u dhashay dalka argentiin waxaa kaloo ka mid a ah, da'yarka ugu fiican sanadkan oo loo doortay ciyaaryahanka u ciyaara real madrid ee la yiraahdo bellingham mhm. abaalmarino fara badan ayaa lagu bixiyey xafladan eh, balse istaray waxaa hadalhaynta badan abuuray ayaa ah in leonel misi uu markii sideedad ku guuleysanayo abaalmarintan eh, ronaldo ugu sokeeya shanuu haystaa eh, wayna adag tahay ayaa la leeyahay in rikoorkan la bareejeeyo waxauna dhigayaa miisi taariikh aysan dhigi karinin ciyaaryahaanada hadda joogto mm-hmm. aad yo aad eh, in sideed baloonood oor lagu guuleysto ayaana wax weyn ah si weyn mm-hmm. ayaana loo hadalhayaa abaalmarintan mm-hmm. waa tahay bootaano haddaa halkaas uga nimaano dhankii iyo baraha bulshada haatanna waxaan fiirinaynaa dhankiiyo qormooyinka waa tahay qormada ugu horreysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay mawjadaha guushaada haddaan iftiimino micnaha mawjadaha guusha waa marxalado ku horgudban guushaada mhm. oo aadan ka tillaabsan karin ama aadan ka boodi karin haddaba markaynu maskaxdeenna ka shaqaysiino mhm. oo aynu fikirno waxaa la nimaanaa fikrad ama fikrado cusub annaga oo ka warqabna in fikirku yahay mid aan looga maarmin maskaxda caafimaadka qabta ee qofka biniaadamka ah markaynu intaa la nimaano jawaabta ay maskaxdeennu nagu soo celiso waa hal abuur hal abuurkaas oo aynu u arkayno inuu xal u yahay mas'alada markaa maankeenna ka dhex guuxaysa intaa waxaa xiga markaad hesho hal abuurkii waxaa xiga fulintii waana tan ugu caqabada badan ee qofka biniaadanka ah u wajaho marka uu la yimaado hal abuur waxay dhalisaa inuu halkaa oga haro arintii uu muddada ku fikirayay oo wakhti iyo juhdiba uu ku baxshay qormada waxaa ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala nuur shariif shaacir botan oo aada umahadsan tahay qormada ugu dambeysa oo dhankeyga hadda gacanteeda ku jirta ayaa waxay ka hadlaysaa sirta guusha mhm. ee waxaa jiray wiil dhalinyaro ah kaasoo aad u jeclaa inuu mar noqdo qof guuleysto mhm. balse ma uusan garanayn allaah siduu u guuleysan lahaa waxa uu doonayay inuu gaaro guul maalin ayuu la kulmay oday oo waaye arag ah mhm. noloshana wax badan kasoo arkay wiilkii odaygii waaye aragaha ayuu la sheekaystay ama su-aalay xoogaa kadib waxa uu weydiiyey suaashii maskaxdiisa ka dhex guuxaysay oo ahayd waa maxay sirta guushu odaygii ninkii odayga ahaa wuxuu ninkii odayga ahaa wuxuu ku yiri wiilkii waan kaaga jawaabayaa ee beri aan isugu imaano qarka webiga sidaas ayaana lagu balamay oo lagu kala tegay maalintii ballantii markii la gaaray oo labadooduba soo xaadireen webiga ninkii waayaaraga ahaa ayaa ku yiri wiilka inakeen aan biyaha galnay biyihii ayay galeen markii bartamaha webiga ay gaareen ayuu ninkii weynaa madax ka qabtay inankii yaraa isagoo oo hoos biyaha ugu riixayo wiilkii xaaladii ayaa ku adkaatay ilaa ay hindhiyi casaadeen wax yar kadib ayuu sii daayay wixii ugu horeeyey uu sameeyey wiilka yaraa markii lasoo daayay waxay ahayd inuu madaxa kor ula soo baxo oo uu neefsado ninkii odayga ahaa ayaa wiilkii weydiiyey markii aad ku jirtay biyaha oo aan madaxa ka hahay maxaad jecleed inaad hesho wiilkii ayaa ugu jawaabay hawo si aan u neefsado odaygii ayaa haddaba su-aashaad shalay i weydiisay jawaabteeda waatana ayuu ku yiri inankii yaraa oo aad doonaysay inaad ogaato qofku guulaysto ama sida uu guusha ku gaaro guusha waxay u baahan tahay inaad raadiso ayuu dhahay sida aad hadda u raadinaysa inaad hawo hesho ama aad u neefsato sirta qormadan ama xikmadan ayaa waxa ay tahay inaad guul gaarto uma baahnaan laa inaad garab ka sugto ruux kale ee waa inaad garataa in aad garab isku tahay oo aad keligaa wax qabsan kartid ahaana qormadaas ayaa ugu dambeeyay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa ister iyo bootaan oo idinla nabadgelyo mahadsan yihiin isray botan oo nala socodsiinayay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada weli warar kale ayaa inoo soo socda oo dunida la xiriira balse markan waayahay mar kale caan wanaagsan saaxiibayaal wali ogaal ayaad degeysanaysaan markan waxaan aadaynaa wararka soomaalida ka baxsan ee dunida intooda kale weli wararka la xiriira falastiin iyo yahuudda ayaan dib ugu noqonaynaa ra-iisul wasaaraha yahuudda ee israel benyamin netanyahu ayaa ku gacan sayray baaqyada xabajoojinta ah ee la doonayo in gaza lagu nabadayo waxauu sheegay in taasi aysan dhaqan geli karin waxa uuna sheegay inay ka dhigan tahay haddii ay yeelaan xabajoojin isku dhibidda ururka xamaas isagoo oo hadlayay kana hadlayay macaasimada yahuudda ee talaaviv netanyahu waxa uu soo xigtay eh, ama uu soo hadal qaaday inaysan suurtagal ahayn in eh, yahuuddu ay wadahadal ay qaataan isaga oo ka biidiiday arrimahaas qaramada midoobey iyo sidoo kale u c r ama hay-adaha eh, qaramada midoobey ee cuntada waxa ay si deg dega ah ugu baaqeen in xaalad xabad joojin oo deg deg ah lagu soo rogo marinka gaza si gargaar iyo gurmad loo gaarsiiyo laakiin weli waxay u muuqataa inaysan suurto geli karin arrintaas iyadoo weli dhinacyada xamaas iyo sidoo kale yahuuddu ay is horfadhiyaan dhinaca kale xubno ka mid a ah maxaabiista ama lahaystayaasha israael ay ka hayso xamaas ayaa lasoo bandhigay xubno ka mid a ah maxaabiista ee israael u dhashay ayaa xamaas gacanta ku hayaan ayay soo bandhigtay waxa ayna hadal ama fariin ay ka duubeen ay u direen dadkan in benyamin netanyahu uu kasoo daayo xabsiga ay ku jiraan muuqaal ay baahiyeen garabka hubeysan ee xamaas ee loo yaqaano al khazam ayaa waxaa kasoo muuqday saddex haween ah dhar iska caadi ah ayay wateen mana loo xirin ee wax madaxa u daboola ama xijaaba ah. taasina waxay ka dhigan tahay in aan la haystayaasha yahuudda laga qabtay in aanan wax naxariisa ah loo sameynin mid ka mid ah dadka la haystayaasha uu ku hadlayay luuqadda hebrow ama cibraaniga ee lahjada israael ay ku hadlaan ayaa waxa ay digniin u dirtay ra-iisul wasaaraha israael benyamin netanyahu iyo codsi hadalka haweeneydan oo la fasiray ayaa waxa uu ahaa sida waan ogahay in la rabay in xabad joojin la dhex dhigo israael iyo falastiin laakiin adiga ayaa diiday waxaad doonaysaa inaad nadisho ayay tiri haweeneydan oo fadhin adag u diraysay ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu iyadoo sii hadlaysa ayaa waxay ku celcelisay codsiga ah in si deg dega ah loo sii daayo waxaan doonaynaa in nala soo badbaadiyo dhammaan maxaabiista falastiiniyiintana ha la soo daayo fadlan soo daaya annagana si ay noo daayaan waa maxaabiis isdhaafsi nolosheena iyo noloshooda ayaa ku jirta sidaas ayay tiri haweeneyda u hadashay warbaahinta oo ka mid ahayd maxaabiista haystayaasha ah oo ay xamaas gacanta u gashay ee yahuudda xamaas ayaa horey waxay u sheegtay in maxaabiista guud ahaan kooxda iska caabinta ee falastiiniyiintu ay hayaan ee xamaas in lagu soo dayn karo kaliya in yahuuddu ay soo dayso dhammaan maxaabiista ku xiran ee israael oo ay wax wada hadal ah ama wax kale oo wada gorgortan aysan ka geli karin yaxya al sinwari oo ah hogaamiyaha xamaas ayaana sidaasi warbaahinta u sheegay isaga oo sheegay keliyaha in lagu sii dayn karo in maxaabiista kale ee ka xiran falastiiniyiinta dhammaan lasoo daayo xamaas horey toddobaadyadii hore waxay usii daysay laba haweeney ahaa oo da ahaa iyadoo haweenkaasi lasii daayay waxayna u muuqataa in haweenkaasi ahayn kuwa xanuunsanaya maadaama ay waayeel yihiin kuna adkaatay in eh, xamaas ay sii haysato dhinaca kale madaxa sirdoonka ee musaada ayaa qatar waxa uu kaga qeybgeli doonaa wadaxaajoodka xamaas iyo sidoo kale israael warbaahinta israael waxay xalay ay sheegtay madaxa hay-adda sirdoonka ee musaad david barnah oo lagu oo sidoo kale uu la socdo mas-uul kale inay gaari doonaan magaalada dooxa ee caasimada gadar mas-uulkaasi waxa uu ka qeybgeli doonaa kulan dhedhexaadin ah oo qatar ay ku dooneyso in ay ururka xamaas iyo israael ay heshiis ay dhex taasi oo la doonayo in lagu qabto camaan dhinaca kale saraakiil ka tirsan dowladda qatar oo la hadlay wargeyska the venetial times ayaa sheegay in dagaalka dhulka ah ee israel ay ku qaaday marinka gaza uu dib u dhigay wadaxaajoodka taasi oo la doonayay in lasoo afjaro laakiin iminka dib loo furayo wadahadalada saraakiil u hadlay dowladda qatar waxa tilmaameen in wadaxaajoodka ay weli ay socdaan labada dhinacna la doonayo in ugu dambeyn miiska wadahadalka laisuu keeno hay-adda sirdoonka israael ee musaada waxaa la asaasay sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii waxaana magaca rasmiga ah ee hay-addaasi ay la baxday xilligaas tan iyo xilligaasina waxaan hay-addan ah, muusaad la yiraahdo ay magac weyn ku dhexlay dunida iyo sida ay u maareysay sirdoonkeeda yahuudda dhinaca kale mareykanka ayaa fariin digniin u muuqata waxaa u diray iiraan weerarada soo noqnoqda ee dhanka ciidamada mareykanka ah ee ku sugan bariga dhexe ayaa mareykanku waxauu sheegay inay ku lug leedahay iiraan oo kooxo ay dabada ka riixayso iiraan in mar kastaaba ay geystaan weerarada lagu ekeeyo ciidamada mareykanka ee kusugan bariga dhexe mareykanka ayaa ku eedeeyey korarka weerarada gantaalada iyo kuwa kale ee ciidamadu ay qaadaan ee lagu dilo ciidamada mareykanka in iiraan iyadoo ay ka dambeyso ugu yaraan afar iyo toban dhacdo ayaa ka dhacday ciraaq toban iyo oktoobar iyo sidoo kale suuriyana weerar kale ay ka dhaceen dhamaan weeraradaasi oo dhan teheraan ayaa washington dusha kaga turtay washington waxay haysataa awood weyn oo aysan ee milatarigeedu ku jawaabeynin laakiin waxaan u sheegaynaa iiraan inaan la socono oo ay wax kasta oo ku dhaca ciidamada mareykanka iyadu ay ka dambeysay ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda mareykanka iiraan iyo israael ayaa xurguf xoogan waa iiraan iyo sidoo kale mareykanka ayaa xurguf xoogan ka dhexeysa tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya falastiin iyo sidoo kale israel waxaana iiraan la sheegay in hub qarsoodi ah oo gantaallo ah ay siisay xamaas si ay iskaga celiso ama ay kala hortagto yahuudda weerarka ku ekeysay koonfur africana waxa ay ku baaqday in ciidamada qaramada midoobay ay nabadilaalinta ah in loo diro gaza si xabajoojin ee eh, gargaar iyo gurmad loo gaarsiiyo halkaasi koonfur afrika waxa ay ku baaqday qaramada midoobay iyadoo fariin u direysa in gaza ciidamo nabadilaalin ah oo deg deg ah oo dadka rayidka ah xaaladooda la socda in la gaarsiiyo tirada ah, dagaalam waa tirada dadka dhintay ayaa aada u fara badan taasina waxaa wax laga xumaado ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda koonfur africa arrintan waxay imaaneysaa iyadoo israael ay sii wadato duqeymaha cirka ah iyo madaaficda ay ku garaacayso magaalada gaza iyo guud ahaan cariga falastiin israel waxay ku dhawaaqday dagaal dhanka falastiin ah oo dhulka ah maalmihii lasoo dhaafay welina waxay wadaa weerarada halkaasi ay ka wado dhinaca kalena ee faransiiska ayaa gebi ahaanba sheegay inuu isaga baxayo niger markii lagu qasbay inuu ka baxo maali dhinaca kale burkina faso faransiisku tan iyo xilligaas waxa uu isku dayey in uu isku dayo inuu ka baxo niger laakiin madaxweynaha faransiiska ayaa ku madax adeegayay in ciidamadiisu ay faarujiyaan niger oo xaalad khasnaana ay ka taagan tahay tani waa dhammaadka ismariwaaga socday oo ku dhowaad laba bilood u dhexeeyey faransiiska iyo askartaha ee xoogga kula wareegay niger emmanuel macron ayaa ugu dambeyntii qirtay axaddii in eh, laga baxayo gudaha eh, neger marka la gaaro sebtembar afar iyo labaatankeeda isagoo ku dhawaaqay eh, in wadaxaajood la galay ugu dambeyntii neger dib ay uga goranayaan ciidamada faransiisku madaxweynaha faransiiska ayaa markii hore diiday codsi ahaa in laga baxo eh, guud ahaanba neger laakiin waxuu ku adkeysanayay in la taageero madaxweyne bazam oo si sharci darro ah ku noqday go-aankan in la doonayo in dib looga baxo oo faransiiska milatarigu waxa ay haystaan si xoog ay ku haystaan niger tan iyo markii afgembiyeen juulaay keedii isla sanadkan waxaana la afgembiyey eh, hogaankii talada dalka hayay ee sida dimuqraadiga ah lagu soo doortay tan iyo markaasna faransiiska ayaa aada ugu lug lahaa arrimaha khasan ee ka taagan niger faransiisku waxa uu niger joogaa tan iyo intii u dhexeysay eh, labadi kun iyo labadii waxaana ka joogay imika kun ciidamo lagu qiyaaso kun ilaa iyo kun iyo shan boqol oo askari oo kaliya iminkana waxaa la sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ciidamadaasi ay noqon doonaan kuwo guud ahaanba iskaga huleela gudaha niger dhinaca kalena ugu yaraan labaiyo toban qof oo isugu jira ilmo yar ay ku jiraan ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalka brazil sida saraakiisha gudaha dalkaasi brazil laga soo xigtay diyaarad ka kacday garoonka diyaaradaha ee rio brana ayaa waxay u socotay caasimadda agra waxayna ku burburtay keymaha amazon sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi brazil dhammaan labaiyo toban qof oo saarnaa diiwaradda ayaa ku nafwaayey shilkan diyaaradeed ee ka dhacay keymaha amazon tiro kamid ah ee gawaarida gurmadka degdega ah iyo kooxaha dabdamiska ayaa goobta loo diray sida lagu soo sheegay bayaan kasoo baxay dowladda brazil laakiin raaq mooyee wax nool uma aysan tegin oo keliya waxay arkeen in diyaaraddu ay burburtay dhammaana dadkaasi ay naf waayeen shirkada diyaaradaha ee la socdeen dadkan waxa ay sheegtay in diyaaraddu ay qalibantay intaasna wax faahfaahin dheeraad ah ma ka bixin dhinaca kalena in ka badan boqol qof ayaa ku dhintay ama in ka badanna waa la yahay kadib markii duufaan ay ku dhufatay osta oo ka tirsan gudaha dalka mexico magaalada caanka ah ee loo dalxiis tago ee axapelo ee mexico ayaa waxay burburtay qeybo kamid ah duufaantu iyadoo ay qabsatay duufaanta loo yaqaano otis waxaa la tacaalayaa dadka loo gurmanayo ayaa la isku dayaa in qaarkood lasoo badbaadiyo laakiin duufaanta ayaa xawaare xoogan ku socoto dhammaanna waxay burburisay guryo aada u fara badan tirada dadka ku dhintay iyo kuwa lala yahay ayaa lagu sheegayaa in afar boqol oo qof ay gaarayso saacadii lasoo dhaafan waxaa la xaqiijiyey oo maamulka mexico uu sheegay in inka badan boqol qof ay naf waayeen duufaantan waxay garaacaysaa magaalooyin dhowr ah waxayna saacadiiba ay jaraysaa boqol lixdan shan mayl iyadoo sii kalaad qaadan karto saacadaha soo aadan suurtagalna ay tahay inay jarto laba boqol lixdan kilomitir marka la qiyaasana duufaantan waxay noqon kartaa cabirka duufaanta afaraad ee suurtagal ah in duufaanada ugu weyn caalamka cabirkeedu uu noqon karo duufaanada ayaa sii socon karaan waxayna ku socon karaan xawaaraha iyagoo xeebaha dalkaasi inta badan magaalooyin waaweyn ku wajahan dowladda mexico war qoraal ah oo ay soo saartay waxay u digtay dadka degan xeebaha iyo deegaanada dhulka sare ah in ay iskaga hayaamaan si ay naftooda u badbaadiyaan suurtagalna ay tahay duufaantu in ay sii karaar qaadan karto dunida oo dhan waxaa ka jira duufaano iyo roobab xoogan oo ka da-aya qaybo badan oo kamid ah wadamada yurub amerika aasiya iyo afrika waxaana hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa ku shaqadala arimada cimilada arrimaha cimilada ay ka digayaan duufaanada caynkan oo kale ah saaxiib yaal weli ogaal ayaad maqlaysaan saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay baarlamaaney ciyaal xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu hantaba goordhow bay soo xirxirayaane qof kastow xidhiir laleh ayaa dan u xawaarayne xaafad uguma dhuudhuuman karo xamar shabaabkii isxaluuladkii hore haddeer xaalad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xire amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaa xamdu shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisii adima annagana siri karta ciyaal xamaraanahay warya maa ka dhacday helay ku geysaba godobtayda laacarow ahey socda walisagootiyelaari ha socdana sooralen buruntoe eh. war nin koox dhallinyaraahw inta guriga uu gashay ku dhaheen iscaddee waxaa tahay wuxuu yidhi barishkan iska daayilahay sheenaba eray war warka ha naga dhex gelina wuxuu yidhi dhallinyaradaani nabasugid miya ayaa u xil saaray hawshan maxaa amniga ka galay ayaga war dhallinyarada mahad baa soo diray war kalamaanay dhugmo iyo odrosi hadday tala dhabiil beesho wan dhifdhiif haldoorkeed ku dhaqan waa mid dhaawacae eh. tabtay maanta dhiiqday xaqiiq waa mid ay ka dhaageen reero war mahayside madaxweyne deni wuxuu la kulma taliyayaasha ciidamada qaar uu xilalkii ka qaaday iyo kuwa magacaabana waa u kala wareejiyey wuxuuna ku amray dhammaantood doorashada inay hirgeliyaan ciddii hor istaagtana waa fahmi kartaa wuxuu la maagan yahay marka bilaashaad u xiiqaysaae dadkaaga dhinac ka raac <laughs> taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa yodheegijawar madaxweyne denioo inuu gabiya aanu malaynayo wuxuu yidhi inaan dumiyo maantiyo inaan dib ugu soo laabto buntlanay labadaa dariiq maanta war madaxweyne deni waan la qabaahe hangoolka galmudug wuxuu yidhi inaan dhimanna maanta iyo shabaab inaan isdhaafsiinno labadaas dhabbaafuran waxbana kama dhexeeyaan warbo waxa dhanguulama geeri miyay ka maraysaa war madaxweyne muuse biixiba mar hore wuxuu yidhi anigoo wax dili kala duco qaadan maayo dhegta qorigu hay jaro warwaaqlubuu qorigu amaha ku jiro amaha ku daaye cidgoojacdasaalku imaankadha ma jidho ma jidha iyo wa jidha wa isku qaba jidheen oo weliba ma jidhada waa u bada jidheen aryaadhaha war heemahaysiina waxaa la yidhi todobaadka soo socda eh. waxaa lala maaganyaha haddii alla qadaro eh. ilaahay shabaab nafta ku jirta kuma geliyo war cabdulow bower shabaab waa dhallinyare eh. khawaariij dheh aryaadhaha warka waataan idiin wadee todobaadkan khawaariij dagaalka lagu qaadi doono dhegeey faraha geli doonaanaa la yidhi hadda waxay arki jireenna tanu maahaa la yidhi cirka iyo dhulkuna isku siyow u soco doonaahaa la yidhi ciidanka iyo macaawislayna isku siyay u soco doonaanaa la yidhi sababtoo ah macaawisley waa la qarameeyo waa tii hoggaan loo sameeyey iyo madax iyo talisay ka amar qaataan hadda muggaan doonaan baxa muggaan doonaan gadaalu laabaha muggaan doonaan tegaah waa dhammaatay hadda ila aheeyow qawaariij hanaga dhigin war cabdilasoo sir milatari maahan waxaad ka shifaysaa armaqal ma dagaalka shabaabaa qarsoon qof walbana inuu la dagaalo waa ku waajibe war gadaal baan u laabanaya soo salaamaya waan nasanayaa ma jidhaa lagu yidhi war war ma haysiine shabaab tababarkii waa bedeleen haddii markii hore la bari jiray jiray sida leesu qarxiyo sida weerar loo qaado sida dadka loo dhaco iyo sida nashiiddo loo qaado hadda waxaa la baraa sida gododka looga baxo sida loo dhuunto sida loo cararo iyo sida geedaha loo galo nashiidadiina waxay ku beddeleen nabixiyo nabixi naga bixi allahayow xaaladuu jiq weeye waar wallaweynay war ragama haysaane majimba majamba mise jaha wareerbay intaydu joogtaa war bilaashaad u daalaysiin cabdiweli ceelbuur kama sokeeyo warba waa mu war war ma haysiina waaligii walaayada bu'aale xabsiga xalay loo taxaabay sababtoo ah macwiisuu xirtayoo inuu macwiisla yahaa looga shakiyey aryaa cabdikuusow nin waalan walaalkiisa xirtay wuxuu sheega miyaadan hore u maqan war waxaa kaloo layidhi qoysaan qofu waalan qosol kama dhergaan war ha lagula saanfinada adigaa hurinaye markii shabeellada dhexe ciidan la kala dhex dhigay oo qaraabadii isdilaysay la kala celiyey galgaduudaa laga shiday dabkii hawshaasuna waa caddahay odayaal aan hadalkooda dhagaystay inay qandaraas ku qabaan laakiin waxaanan weli garanayn qarashkaas ma qawaariijaa bixisay mase qoon kalaa dhiibay warniyow qarash ciddii bixisaba waa la qaadanayaa war waxaa la yidhi qawaariij iyo ibliiskuba bini'aadanka kama faaruqaan warba wayna qiyaamaha waa shaqaysanhayaan baa lagu yidhi aryaadhaha calaa kulli xaal idinkoon istaalin qarashkaa moogi qoonbaxshe qayladu waa qaareen shaabaab qarashkaa moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shaabaab maahey hadda ka hor waxaa la yidhi macallin jaamacad ka dhigaya maadada falsafadda ayaa isagaiyo xiisadii wada uu arday fooriyey markuu ardaydii soo eegay macallinkii ayuu weydiiyey qofka fooriyey waa kuma waa la wada aamusay cid sheegtayna waa la waayey macallinka xiisadii uu sii watay markuu cashir ka dhammeeyey ee uu fasalka ka bixi rabay ayaa wuxuu yidhi war waxaan hilmaamay xalay anigoo xaafaddeeda sii socda oo gaariga wata ayaan gabar qurux badan waddada ku arkay waan joojiyay gaariga horaana uu sii qaaday markii gurigeeda aan geeyey oo aan isbarannay magacayga iyo jaamacadda aan macallinka ka hay aan u sheegay ayay waxay iga codsatay in walaalkeedu ardayda jaamacadda ka mid ah aan u naxariisto imtixaankan aan u fuutiyo kadibna waxaan weyddiiyey ardayga magaciisa iyo sidaan ku garan karo waxay tiriyou yidhi magaciisa kuuma sheegaye waxaa ku garan kartaa marka xiisadaha iyo cashirada ay socdaan uu foorfooriya kadib ardaydii oo dhan waxay fiireen ardaygii foorinayey macallinkuna wuxuu yidhi waryaasoo istaag bilaash miyaan bhd ku soo qaatay maadada falsafadda hadda marka khawaarijta cid kasta oo lugla leh saaxiib la ah qalbiga ka taageerta facebookka soo qorta sidii ardaygii foorinayey ayaa qoorta loo soo qabanaya warbow haddama waxaad la leedahay maha tiraad bhd uu khawaarijta ku qaatay warboka xaraamaa yaabtay waar kalamaanay wagodkii jincu baynu ku hor ciyaaraynaa war xabsiga dheesha ka daa aryaa ninka albaabkaas isku garaaca waa laga furaya xaadka ka rabtaa war hadda cirka iyo baddaba waa la fiirin karaa cid lagu xidhaana ma jirto warbaba maxabsigii baa liintu ka dhammaatay waalwalla weyne ma cagta dhigtaan iyo tababaran baannu kaysannaye warkalamaane waxaa la yidhi eh. jacbur gabaga qaybkama ahane waa iska xera jiire eh. jabaankaoo muslimay gaale waa jabin lahaayeene eh. jeebada shabaab way jirtaa madax ku joogtaa warbaba xarays baad ku dhaga hadlaysaaye shabaab inuu dawaqay waayadan waa la soconnaaye afka xuuglayaashiiyo kuwa beenta ugu qaybsan warbal ma isdhiban intaan jeelka loo dirin war kalamaane war ma haysaane ra'iisul wasaare xamse waar goodjacadda muxuu ka yidhi warwarkayga dhexgelina wasaare wuxuu ka hadlay qarxiisoo batuu wuxuuna ka qayb galay xus loogu magac daray weerarka waxbarashada oo wasaaradda waxbarashadu soo abaabushay wuxuuna yidhi wadaadada masaajidda ka khudbeeya oo aan weligood shabaab soo hadal qaadin oo meelaha kale iskaga meermeeraysta waxaan leennahay masaajidda noo banneeya haddii aadnaan xaqa sheegi karin war-iisul wuxuu kaloo yidhi culummada waxaan weydiinayaa waxaa dhiig dad muslimoo la xalaalaysta ka weyn oo diintu ka hadlaysaa maxay warba war-iisul wuxuu kaloo yidhi waa soo nolanayna haddee si kalea loo qaatee hurdadii waa ka kacnay mala yeelayno wadaadaan xaqa sheegin hadda inuu noo fadhiyo beedka ilaahay war kalamaanay qawaariijta shartooda shiiqii aan ka hadlaynin ma ayagou la shaqeeyey mase cabsigaa shafka jiifta warwarkayga dhexgelinina ra'iisul wasaare xamsan wuxuu yidhi culimo badan ayaa khawaarijtu dhibka ay wadaan ka hadlay ajarshoodana ka hormari maayaanoo waa joogaan ninka waa cabsanaya uga aamusan dhibaatadooda miyaan la dhihin suldaan jaa'ir a ah, ninkii xaqa u sheega waa shihiid wadaadka inuu shihiida diidan muxuu doonayaa warshabeella ayda ku nool iyo shakhsiyaad bahaloobay kuwa shaarar qabaahi shirka waa la noqdaane shaaca maa laga qaado war ra wasaaruhu waxaa kaloo yidhi dadka shabaab ka baqaya iimaan miyaysan lahayn qadarta rabbi sharteeda iyo kayrkeeda miyaysan ku kalsoonayn iimaanu bilqadariyakumakunadliya waan wallaweynay wax ku qaadan maysaan wacdanaha adduunke weydiiyey culimada war abwaanguuro isna soo xasuusta waayihii uu qaraaga ahaa wuxuu yidhi timirlafaa ku jirta wadaadka ka hadlaya falastiin iyo xasuuqa yahuudda haddana aan weligii soo hadal qaadin gumaadka khawaariijtu dadkiisa ku hayaan ma muslimnimo ayuu ugu damqanayaa reer falastiin hadday saas tahay waa sax waa walaalaheen oo cadow gardarra ku laynayo waana wax laga xumaado guud ahaan soomaaliduna waa la damqadaan shacabka falastiin islaamkuna waa hal jir laakiin su'aasha isweydiinta u baahan waxay tahay shacabka soomaaliyeed ee khawaariijtu laynayaan habeen iyo maalin oo qaar ka mid ah masaajidka uu jooga lagu dhex dilay wadaadka ka aamusay muslimiin uma yaqaan miya dad badan ayaa qaba cabsi inay uga afaysteen mase sababtoo ah waxaa ka mid ah wadaaddo deegaanno aan shabaab joogin ku sugan iyo qaar yurub iyo maraykan jooga oo xataa qaraxiisoo bee kunqa qof ku dhimatay aan juu ka dhihin falastiin markay ka hadlayaanna waa ooyayaan walle waa amuur kale u yidhi iyo ujeeddo qarsoon oo mudan in wax layska weydiiyo kollay timirlafaa ku jirta aryaadhaha samigay cabdulla waxa socda la yaabayna waxau yidhi yidhi how waxaan uun leesku aaminay ishu aragtay uurku raac waxaan uun leesku aamiinayn ishu aragtay uurku raac ulmaadisaaqasaygeliniyay bilaawena aryaa toddobaadka soo socda bayraqdaara howlgel ayaa la yidhi ciidanka iyo macaawislaydana la kala garamaayo bur iyo biyaa loo kala baxa soo maahan marka maadaa taaban kara waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeen ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yareer ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo ana anna cudurkanigu dhacay midigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu duwato gelqab ma dhadhamiyo geeda uu gadaasha ana anna cudurkanigu dhacay wamiisigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigaymalaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabaysu kendhiigaydhakhtarbayy suukiin qorid adna weheli ma dhaadaan dhakhtarbayy suukiin qoray adna weheli ma dhaadaanid adna weheli ma dhaadaanid darbay suukiin qoray aadna weli madhaadane dhakhtar aadna weli madhaadaanid aadna dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto maydhaanan kaa geeliyo sida dhaydaacana lama dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaaqayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka balaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte balaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendiga maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendi

arbaysukiin quray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid ku dhadhoodiyayun dhabta kugu hayayun dhibta ka ilaashaasida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayun dhabta kugu hayayun dhibta ka ilaasha sida ruuxu dhallaanu hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay isu keendhigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte walladhaayahaygaay calaf lagama dhuuntee kitaabbaysu kendhigaydaktar baysu keen qoray adna weli madhaadaan dakhtar baysu keen qoray adna weli madhaadaan adna weli madhaadaani